alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed w salama tasliima kaiira kitaabu lcitqi can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man actaqa shirkan lahu fii cabdin man actaqa ku kastoo xoreeya shirkan lahu yacnii qayb isaga u sugnaatay fii cabdin addoon gudihii ugu sugnaatay fa kaana lahu maalun yablugu hamana alcabdi oo u sugnaaday xoolo gaadhaya addoonkaas xoolaha qiimihiisu yahay ee lagu iibinayo xoolo gaadhayana leh addoonkan cid bay wada leeyihiin an laba shaqsi buu ka dhexeeya addoonku wuxuu yidhi qaybtaydii waan xoreeyey addoonkaa aan ku lahaa waxaa loo kala qaadayaa inuu maal kale leeyahay ninkan wax xoraynayaa ee qayb ka mida ah addoonka xoreeyey maal kaloo baaqiga uu ku xorayn karo inuu leeyahay yaynanu lahayn haddii maal kaleo addoonka inta addoonnimadiisa ka hadhsan ee xorayntii la xoraynaaye ka dhiman maaluu ku iibiyo ou ku xoreeyo hadduu leeyahay quwima calayhi qiimata cadlin waa loo qiimaynayaa qiimo cadaaladaa loogu qiimaynayaa addoonkii baa la qiimaynayaa la odhanayaa qiimihiisu waa maxay addoonkanoo kale muxuu joogaa disayladda la geyn lahaa maxaa la siisan lahaa qiimihiisi baa la qiimaynaya markaasaa intii dhinnayd baa halkaa laga soo saaraya masaloo kale haddii la yidhahdo addoonkan qiimihiisu yani wuxuu yahay cala sabiil mihaal yani waxa uu yahay laba kun ayaa haddii saylada la geyn lahaa laga siisanaya la siisan lahaa nuskiisii hadduu xoreeyo nuska kale haday kun buu noqonayaa dee kunkii bixi baa la odhanaya quwima calayhi qiimata cadlin oo fa acطaa shurakaa'ahu kuwii lalahaa buu siinayaa xisasahum qaybahoodii ayuu siinayaa xisatu shay waa qayb ka mida weeye xisaskan hadda la isticmaalana waa ereyga markaa maadadan weeye marka xisadu waa qayb qaybahoodii ayuu siinayaa addoonka ay ku lahaayeen wa cataqa calayhi alcabdu addoonkuna waa xoroobayaa oo wuxuu noqonayaa xor xornimadiisu dhammaystiran tahay wailaa haddii aanu markaysagaa maal baaqiga uu ku xoreeyo aanu lahayn ninkan wax xoraynaya faqad cataqa minhu maa cataq waxaa ka xoroobay maa cataq qadarkaa xoroobay baa xoroobay cataqa mar baa loo isticmaalaa culamada qaarkood ay isticmaalaan walow jeydii ahaanbe yani macno mutacadi ah laakiin sida marka waxa weye fasiixi waxay tahay in cataqa laazim ay tahay waa xoroobay ee actaqa la odhanaayo xoraynta waa xoreeyey actaqa ay noqonayso cataaqana waa xoroobi wey xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey citqigu wuxuu ku saabsan yahay cid addoon ahayd in la xoreeyuu ku saabsan yahay waxaa jira yacni riqi ama cubuudiya iyo xuriya iyo xuriya xornimo iyo addoonnimo shareecada waa ku sugan tahay in dadku markaa addoommo ay noqon karaan shay qadiim oo jira oo dee bashariyadu ay samayn jireen baynay ahayd shay markaa bini aadamku ay samayn jireen oo dadka qaarkood la aadoosan jiray ayay ahayd laakiin shareecadu arrinkaa waa la cidhiidhiyey asal ahaan waa arrin mashruuca oo jira oo kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaca culammada mid walba inay dadku addoommo noqon karaan qaarkood yacni waxa wey waa ku sugantay ilbaxnimooyinka bini aadamku soo mareenna qolo walba waa jiri jirtay inay wax addoonsan jireen wakhtigii markaa waxa weeye nebiga sala allahu alay wasalam lasoo dirayna aada bay u badnaan jirtay addoonnimada lays addoonsadaa marka baabkii addoonnimada waa la cidhiidhiyey dariiq keliya loo yeelay dariiqaasina waa maxay waa jihaadka dariiqa keliya furani waa jihaadka abwaabta lagaga baxana waa la badiyey ilaa kafaaraadkii dembiyada laga kafaaro gudaye laga dhigay in addoon la xoreeyo hadday tahay kafaarat alqatli hadday tahay kafaarat lyamiin hadday tahay kafaarat aldihaar hadday tahay kafaarat alwiqaac yani waxa weye kafaarooyinkii waxaa markaa laga dhigay dembiyo door ah mid walba dembi daadin waxaa looga dhigay addoon in la xoreeyo ama addoon la xoreeyo si caamana waxaa loo booriyey addoommada in la xoreeyo oo fadiilo badan baa loo sheega oo ruuxa marka waxa weeye addoon xoreeyo ayuma mri'in muslimin actaqa imra'an musliman kaana fikaakahu min annaar naartaa buu kaga badbaadayaaba xubin kastoo addoonka ka mida muqaabilkeeda waxaa lagaga xoraynaya xubin marka kan xoreeyey ka mida ayaa naarta laga xoraynaya xubin kan xoreeye ka mida ayaa naarta laga xoraynaya waa sida shareecadu u boorisay sideedana wuxuu ku yimaadaa addoonnimadu sharcan dariiqa sharciga uu ku yimaadaa waxay tahay cid gaala ayuunbaa horta la addoonsan karaayo ruux muslim ah addoon lagama dhigan karo wa cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu lkufru culamadu markay tacriifinayaan waxay yidhahdaan waa cajzi xukmi ah oo qofka ku qumaayo oo sababtiisu ay gaalnimo tahay yani waxa weye ariiqa lagu helaa waa taas waa dhacdaa dee markaysaga ruux hore uu addoon uu ahaa haddii ama la hibeeyo ama la hadiyeeyo ama wax la mid a inaan marka waxa la tafniidayn la baarayn siduu addoon ku noqday iyo wax la mid a taasi waa wax saabiqoo dee horreeyey lakiin waxaan ka hadlaynaa ariiqa ibtidaa'an uu ku noqon karaa waa maxay waa ariiqa jihaadka keli iyaduna laazim maaha ilaaba ilaa qofkii in addoon laga dhigto waa arrin maslaxada ku xidhan fa imaa manan bacdu wa imaa fidaaa haddamaaragta mid waajib ay tahay ilaaba ilaa in addoomma laga dhigto maaha haddii markaa ruuxii markuu gacan galo oo gaaladii inta lala dagaalamo laqaqabto marka la qabto dabadeed hadday islaamaan addoonnimadii hore ugu dhacday ee gacangalkii ay gacan galeen kama badbaadinayso islaamnimada hadda ay muujisteen waayo sidaa haddii la odhan lahaa dee gaal kastoo la qabtaaba markaasun buu odhan lahaa waxa waan islaamay iska sii daaya walow beenbeen buu odhan lahaa ya laakiin intaanu gacan gelin oo aan la qaban ka hor hadduu islaamo lama addoonsan karo laakiin marka la qabtay dabadeed gacangalkii uu noqday mid gacan galay kama badbaadinayso oo kama rafcinayso markaa islaamnimadan ka dambayse waxayse ka badbaadinaysaa dilka yacni hadduu islaamnimo muujisto lama dili karo xuluushii kalese waa furan tahay ya marka waxa weeye taasna saas yadaa weeye gaaladu waxay doonaan iyo kuwa gaalada raaca ee gaalla raacyada ahi inay islaamka ku dhaleeceeyaan oo yidhaahdaan addoonnimuu qabaa masladaasi waa masale casrigana aada loo buunbuuniyo dadka qaarkoodna oo gaalada u rixiyaana arrinka noocaasa markaysa markaa aad iyo aad bay ugu celceliyaan war sidee bini aadam markaysaa loo addoonsado markaysa markaa loo banneeyaa sidee milkulyamiin markaysa markaa loo banneeyaa gabadh markaysa marka markaa la qabsaday oo muslimiinta ay qabsadeen oo ay dagaalkii ku soo qabteen sidee markaa loo yidhaahdaa waxa weeye iyagoo rag lahaa inta waxa weeye markaa loo sameeyo istibraa ayaa milkulyamiin loogu tegayaa ikhtisaabkii aad banaynaysaan miyaynay ahayn waxaa la odhanayaa waxyaalaha noocaasa la dhegaysan maayo cidda sharciga dejinaysa wax halaalaysa waxna xaaraantinimaysa waa allah ya arrinka ku saabsan waxa weeye milkulyamiinkuna wuxuu la mid yahay guurkuu la mid yahay sida marka waxa weeye guurku xalaal u yahay shareecada islaamka oo fi sharaa'ici kulliha ayaa milkulyamiinna markaa xalaal u yahay uu xalaal ku yahay in ilaahay xalaaleeyey daraaddeed ma shubahaad gaaladu soo arooriyeen iyo qaarkood markaysa marka waxaan yani qaar gaalada raacaya ay markaysa waxaa keeneen ayaa markaa sharciga ilaahay lagu ictiraadaya yani waxa weeye ta noocaasi markaa mid munaasiba marka waxa ma ah dadka muslimiinta qaarkood inhizaamka ku dhacay iyo niyad ku dhacay waxay keensatay arrinka noocan oo kalea ah inay markaysa marka waxaan yani ay markaa doonaan inay yidhahdaan shareecadu saa ma qabto ilaa qaarkood ay yidhaahdeen dee jiri jirtay ahayd waagaa jirtay dabeedna waxaa loo yidhi markaas sidan yeela waa mucaamala bilmili gaaladii inay samaynayaan daraaddeed baa la yidhi markiisa waa sidan markaa waxba sameeya ee eh, haddii waxa weeye markaa gaaladii markaa aynay samaynayn lama samayn kara hadda wax hadda jira maaha taasi waa inhizaam nafsi hareecadana maxal kuma leh hareecada maxal kuma leh in waxa weeye riqigu inaanu waajib ahayn waa jirtaa laakiin haddii waxa weeye markaa dadkii gaalada laga soo qabtay haddii addoomma laga dhigo waa arrin sharciya weeyo shareecada ku sugan mid la odhanayo markaa casrigan hadda waa xaaraanoo ma bannaanana ma aha ama waxa weye nidaam caalamiya la saaray ee waxaweye nidaamka caalamiga in la raaco yani waxa weeye ayaa waajib ah yani tan noocaasi saas noqon mayso calaa kulli xaal taasi waa masale ku saabsan masalada riqiga waana mawduuc markaa waxa war badan xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay qof addoonaba cidi wada leedahay saddex qof baa wada leh ama laba qof baa wada leh qaybtuu markaa ku lahaa ayaa mid xoreeyey qaybtu ku ayuu mid xoreeyey wuxuu samaynayaa hadduu xoolo kale leeyahay oo inta kale baaqiga ku xoreeyo waxay noqonaysaa inuu intaana raaciyo xoreeyo ayay noqonaysaa laazim bayna taasi ku tahay waa siraaya siraaya fi lcitqi si aan ilaahay cidin wax ula wadaagin intan ilahay dartii u xoreeyey soo maaha yani macnuhu yaanu noqon Eh, intaasina ilaahu aday ku sugnaatay intaasina hebel bay u sugnaatay ee waa inuu israaciyaa mar hadduu kari karo waa silaaya filcidqiye qaybta kalena inuu xoreeyaa laazim ku noqonaysa hadduu awoodayo oo muusir yahay haddaanu kari karin qadarka uu xoreeyun baa xor noqday wax kaloo isaga saaranna ma jiro xadiiskan intuu sheegay waa intaas siraayada cudqiga gelaysa yacni siraayada cidqigaa gelaysa oo bimacnaa la odhanaayo haddii wax ka mida la xoreeyey waa in la dhammaystiraa xoraynta waxay lafteedu tilmaamaysaa sida waxa weeye sharcigu u boorinaayo addoommada in la xoreeyo xataa zekada markaysa markaa ayaa lagu daray waxyaala lagu bixinayo yacni dunuubtii baa kafaaraad looga dhigay si caamaa loo booriyey meelaha zekada lagu bixinayo ayaa lagu daray oo fi riqaab maarata marka waxa weeye mid yacni eh, addoonsiga yani waxa weeyaan markaa eh, la ballaadhiyey maaha waa mid la cidhiidhiyey abwaabta markaa laga baxayana la badiyey nocaas can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu aley wasalam qaal man actaqa shiksan lahu min mamluuk nebigu wuxu uhi sala allahu aley wasalam man actaqa ku kastoo xoreeya shiksan lahu qayb isaga u sugnaatay shiqsigu waa qayb isaga u sugnaatay min mamluukin shiqsigaasoo min mamluukin mid addoona markaa waxayan yani ka mid ahaatay oo bimacnaa addoon wax ka mida ayuu markaa leeyahay shiqsan min mamluukin lahu baa macnuhu u dhacaya fa calayhi khalaasuhu fii maalih waxaa saaran inuu waxa weeye yacni addoonnimada ka furfuro oo ka bixiyo oo maalkiisa markaa uu yacni ka bixiyo xaaluu khalaaskaasi fii maalihi maalkiisa ku sugan yahay inuu markaa waxaa isagu furfuro ayaa saaran oo si dhammaystiran addoonnimada uga bixiyo fain lam yakun lahu maalun haddaanu maal u sugnayn ama maal gooya aanu u sugnayn quwima almamluuku waxaa la qiimaynaya addoonka qiimata cadlin qiimo cadaalad ah oo u dhigmo ayaa lagu qiimaynaya uma istusciya alcabdu intaa dabadeed addoonkiibaa markaa waxaw kasab laga dalbayaa inuu soo shaqeeyo ila qadar baa xore hayra mashquuqin calayhi xaal aan la dhibayn wax dhibaato aan loo geysanayno waxaanu awoodi karin aan dhalada laga saarayn isagaa la odhanayaa soo shaqeeyo qadarka addoonnimadaada ka dhiman xoolaha ah soo shaqee markaad soo shaqaysana xoolaha bixi dabeedna sidaa ku xorow xadiidkani inta hore wuxuu waafaqsan yahay xadiiskii horeynu soo aragnay waxaa laga tilmaamayaa hadduu qayb ka mida ah addoonka xoreeyo inta kale inuu xoreeyaana inay laazim ku noqonayso waajib ku noqonayso hadduu kari karayo maal leeyahay haddii haddaba aanu awoodi karayn addoonkii waxaa la odhanayaa adigu soo shaqeeyo kasab soo samey istiscaagu wuxuu yahay waa alabu sacyi walkasab sacyi iyo kasab inuu dalbo wey soo shaqey baa la odhanaya marka xoolahaas aad ku xoroobi lahayd ee qadarka xorayntaada ka dhiman waa in adigu bixisaa mar haddii ninkii ku xoreeyey qayb ka mida ku xoreeyey aanu awoodi karin isagu inuu wada bixiyo oo inta kalena raaciyo aanu awoodi karin arrinkaasi adigu ku yaallaa marka wuxuu noqonayaa in isaga markaa loo dirayo culamadu way isku khilaafeen qadarkan dambe xukunkeeda in la qaadanayo waxay markaa culammada eh, badankoodu mareen qadarkaas istiscaaga inaan markaa waxba lagu darayn ee daahirka xadiiska hore la qabsanayo lana odhanayo intii xorowdayna waa xor weeye inta addoonka ahina waa addoonnimadii bay ku baaqi tahay macnuu waxay tahay hadduu nusna xor yahay nusna addoon yahay ninkii markaa lahaa nuskaas waa adeegsan karaa laakiin wakhtigiisi de nus buu markaysaga helayaa qadarna xor buu yahay oo sidii xor buu u tasarufayaa qadarna addoon buu yahay marka saasay noqonaysa sidaas ayay noqonaysa marka jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen mar haddaanu xoolo uu ku xoreeyo baaqiga aanu haynin inta kale addoonnimadeedii bay ku baaqi noqonaysa jamaahiirta culamadu saasay mareen daa'ifo culammada ka midii waxay yidhaahdeen maye haddii taasi marka ay noqoto inuu isagii aanu xorayn karin baaqiga hadhay isagaa la odhanaya adigu kasab tag kasab doono oo soo shaqee oo xoolo soo dhaqo oo xoolaha isku xoree baaqiga kuu hadhay yani waxaweye saasaa la odhanaya culamada hore maxay ku diideen ee jamaahirta culammadu oo maalik iyo shaafici uu ka mid yahay iyo imaam axmed riwaayada mashhuurka ah waxay ku diideen waxay yidhaahdeen qadarkan dambaa mudraj ah Eh, intan dambe ee markaa sheegaysa eh, fain lam yakun lahu maalu quwima mamluku qiimata cadlin uma stusciya alcabdu hayra mashquuqin calayh waxay dhn waa mudraj xadiiska kama mid aha waa min qowli qataada muxadisiinta qaar baa sidaa u cileeyey iyaguna saas yadaa bay yidhahdeen marka xadiiskii marfuucay hadalkii nebiga kama mid aha bay yidhahdeen daa'ifaasaa maray daa'ifo kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen oo abu xaniife iyo labadiisa saaxiib iyo awsaaci iyo imaam axmed labadiisa riwaayo mid ka mida waxay ku tageen maya la samaynaya xaaladda ah isagaa la odhanayaa kasab tag oo soo shaqee oo xoolahaad isku xoraynayso baaqigaaga adaa lagaa sugaya waana sida shaekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnuqayim ay arjixeen wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar waxaa lagu radiyey cidda markaa tidhi waxa weye waa mudraj intan dambe labada sheikh inay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim inuu marfuuc yahay marka eh, maadaama ay saas tahay mudrajnimadu dee sax maaha buu markaa u wadaa ee xadiisku sidaasuu saxiix ku yahay asalna waxaa xadiisku hadduu soo arooro isagoo nasaq keliya ku wada socda in marka waxa weeye la odhanaayo waxa weeye xadiiskani marfuuc inuu yahay baa la ictibaarinayaa ilaa waxa weeye xadiiskaas wax markaa marfuucnimada ka baajiyo cad la helo calaa kulli xaal sida fiican waxay noqonaysaa in marka waxaan yani xadiiska qadarkana la qaato laakiin istiscaagaasi laazim ma aha addoonkaa la doorgelinaya markaasaa la odhanaya ma adigaa soo shaqaynaya qadarka eh, xornimadaada ka dhiman oo iska bixinaya mise qadarkaasi addoonnimadaada ku baaqi noqonaysa haddii waxa weeye uu awoodi kari waayo dee wuxuu ku baaqi noqonaya intaas hadduu doortana intaas addoonnimadiisay ku baaqi noqonaysa qadarkaasina addoon bay noqonaysa qadarka kalena xor bay noqonaysa yani saas ayuu markaa noqonaya lakiin mid laazim ay tahay ma aha laakiin waa mid marka waxaweye isaga yani marka xaq yani marka uu yeelanayo ay noqonayso lakiin mid ilaaba ilaa lagu khasbaayo ma aha fa calayhi khalaasuhu fii maalihi waxaa laga qaadanaya inay laazim ku tahay ka qadarka ka mida xoreeyey hadduu awoodi karaayo baaqigana inuu xoreeyaa inay isaga laazim ku tahay yani sunne ma aha waxay noqonaysaa mid laazimay noqonaysa وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له يعني ninbaa wuxuu xoreeyey markuu dhinto dabadeed waxa xora buu yidhi nin ansaarta ka mida hulaaman lahu wiil isaga u sugnaaday oo wuxuu yidhi yani idaa midtu fahuwa xurun haddaan dhinto waa xor ama huwa xurun yani bacda mowtii xor weeye geeridayda dabadeed dubur maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi waxa weeye waa geeridiisii dabadeed dabbara mudabbar buu ka dhigay bimacnaa waxa weeye yactiqu can dubur dib buu ka xoroobayaa dibtu waa maxay waa geeridiisa dabadeed marka sayidkiisu dhinto dabadeed buu xoroobayaa waa macnuhu dhacaya wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa balaqa nabiya sala allahu aleyh wasalam nabiga waxaa soo gaaray ana rajula min asxaabihi nin asxaabtiisa ka midi nin asxaabtiisa ka midii actaqa hulaaman lahu u xoreeyey wiil isaga u sugnaaday can duburin dib buu ka xoreeyey oo wuxuu yidhi haddaan dhinto waa xor lam yakun lahu maalun hayruh ninkaas oo ninkaa wax xoraynayo lam yakun lahu maalun hayruhu xoolo kale aan lahayn xoolaba addoonkaasuu lahaa addoonkiina wuu xoreeyo wuxuu yidhi haddaan dhinto waa xor fabaacahu biamaani miati dirham nebigu waa iibiyey calayhi salaau wasalaam ninkii addoonka ahaa waa iibiyey addoonkaasuu iibiyey biamaani miati dirham siddeed boqoloo dirham buu ku iibiyey uma arsala biamanihi ilayhi dabeedna wuxuu u diray lacagtii uu addoonkaa ku iibiyey ee bimacnaa laga siistay wuxuu u diray nebigu sala allahu aleyh wasalam ilayhi ninkii markaa addoonka lahaa buu diray xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxay ku saabsantahay masaladani masale la yidhahdo tadbiir tadbiir waa maxay waa adoon la odhanaayo haddaan dhinto xor baa tahay tadbiir baa la yidhahdaa xukunkiisuna waa inuu asaxayo una bannaan yahay waxaanu noqonayaa fii macna alwasiya dardaaran oo kaleu la mid yahay waayo yacni markaa maal kasta ama bixin kasta iyo deeq kasta oo lagu xidhay geeri waa wasiya yidhahdeen culammadu ya kullu hibatin culliqat bilmowt fa hiya wasiya maalka ama bixinta ama waxa la midka ahi ya ile xorayntu marka waxay la mid tahay wax bay la mid tahay geeri mar hadday ku xidhan tahay waa wasiyo qadarku xoolaha ka dardaarmi karaana waa intiye waa ulu marka haddaanu maal kalaba lahayn addoonkaa mooyaane waxay ka dhigantahay jamiica maalihi inuu dardaarmay marka waa wasiyo aan ansaxayn saas aawadeed nebigu sala allahu alay slam addoonkii waa iibiyey lacagtiina wuxuu siiyey ninkii yidhi marka waxaweyaan huwa xurun bacda mowtii ayuu siiyey waxay culammadu ka qaataan addoonkii markaa mudabbarka ahaa ee la yidhi marka waxa weeye xor baa tahay candubur ama geerida geerideeda dabadeed baad xor tahay in waxa weeye la iibin karo haddii xaaja keensato bay culammadu ka deliishadeen masalada noocaasana waxa weeyaan marka waxay tahay mas'alo eh, saxa xataa culamada qaarkood waxay dhahaan bihayri xaaja ayuu xataa u iibin karaa laazim maaha ilaaba ilaa inuu sidii ugu sugnaado marka xadiiskana wuxuu kutusinaya calaa kulli xaal xukunka tadbiirka wuxuu kaloo kutusinaya wasiyada haddii qadarkeeda la dhaafiyo inaan asaxayn wuxuu kaloo kutusinayaa addoonkii marka waxaan yani candubur laga xoreeyey oo ka xoroobaayey intaan wakhtigii la gaadhin ka hor in la iibin karo taasna waa kutusinaya masaa-ishaasoo dhan ayaa markaa laga qaadanaya halkaa waxaa inugu dhammaaday kitaabkii cumdat laxkaam ayaa inugu dhammaaday maantay taarikhdu tahay toddobiyo tobankii bisha muxaram kun afar boqol iyo labayo afartankii hijiriga ayuu halkaas inoogu dhammaaday oo waafaqsan shantii bisha sagaalaad ee laba kun iyo labaatankii taariikhda nasaarada marka halkaas aynu ugu egyahay ilahay inagu anfaco waxaynu ku gefinaynaa ilaahay haynaga cafiyo hana inagu anfaco wixii markaa wanaag iyo khayra ku sugnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk